alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wbaarak calى nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaani waa kii labaatan iyo sagaalaad ee ka mida kitaabkii khulaasatu nuuru اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bn cabdiljabaar raxmat ullaahi calayh waxaynu ku soo jiray mujalladkii labaad addarsu alcishruun darsiga labaatanaad ayuuna ka bilaabanaya addarsu alcishruun ibtaalu tabani ka wiildhigashada burinteeda wey ka wiildhigashada shalay baan horay usoo tilmaanay ilma aadan dhalin intaad soo korsatid inaad adiga lagugu abtiriyo wey adaa lagugu abtirinaya ama haddaad doontid ba ha soo korine sidaadaad kugu abtirsanaya marka ilma aad dhashoo kalaa laga soo qaadaya maalan waxaa lagu yihahdaa cali waxaa kuu imaanaya nin la yidhaahda zayd ama maxamed baa kuu imaanhaya markaasaa waxaa loo bixinahayaa adiga cali ahaa inaad dhashay camal cali waxaa lo zayd ibnu cali maxamed ibnu cali baa la odhanaya tusaale ahaan kawiiatabani ibn ibnigu soo ilmo ma atabani ka wiil dhigasho weye ka ilmo dhigasho wiil iyo gabar kuu doonay haa noqdee dhaqankaasa marka waagi hore jaahiliga jiri jiray islaamka qeybtiisa horena wuu jiri jiray waagi dambe waa la nasakh waxaa la yidhi ilmaha dhashay unbaad ilmo u taha bes intaa ka soo haray dee aabbayaashoodba dadka loogu yeeraya haddaan dadka aabbihiis la aqoono qofkaan aan la garanayn aabbihiisoo muslim yahayna dee waa walaalihiin oo diinta ku walaalowdeen hadday addooma waad ku xorayseen ibdaalu tabani marka ka ilma dhigashada ilma aadan dhalin laga ilmo dhigto burintii la buriyey waa la nasakha lambarka koobaad kaana wuxuu ahaa alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama mutakhidan mid ka yeeshay zayd bna xaarihata zaydkii ina xaariha ahaa kabnihi sida wiilkiisoo kale muxuu ka dhigtay kabnihi sida wiilkiisoo kale xataa alxaqahu ilaa uu haleeshiiyey binasabihi nasabkiisa oo maxaa la odhan markaa zayd ibnu moxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib sidaasaa lagu abtirin jiray mar usl ninka zayd ibnu xaarita la yidhaahdaa kamaa kaanat sidii ay ahayd kamaa sidii kaanat ay ahayd caadatu lcarabi carab dhaqankeedu fi tabani ka ilma dhigashada ilma isa dhalin ilma ay ka dhigato labo falamaa goortii amara uu faray hu nebiga allaahu alle bizawaaji zaynaba zaynab guursigeeda guursashada zaynab waa zaynabtee zaynab binti jaxsh slam soo mara zaynab guursigeeda markii nabiga la faray qaala wuxuu ku yidhi nebigu lizaydin zaydi amsik hayso calayka dushaada zawjaka xaaskaaga ereyga zawj ah raggana waa loo isticmaalaa dumarkana waa loo isticmaalaa macnaheedu ma aha hadday ta wadatana inay dumar tahay haddayse ta wadanna ay rag tahay oo dumarka zawjatun keliya in la yidhaahdo ninkana zawj la yidhahdo ma ah ee zawjaka ninka iyo qofta dumarka waa loo isticmaala sidaa ogeed baa hadda ujeedaa waa loo isticmaalay xaaskii nebiga wuxuu ku yidhi marka amsik zaydow hayso calayka dushaada zawjaka xaaskaaga wataqi ka baq allaaha alle waa furin gabadhaada wa akhfaa wuu qariyey nebigu allaahi ilaahay amarkii wa huwa nebigoo yaclamu og annahu asaga arrinkaasi amarkaas alle laabudda laga maarmaan inay tahay xaasil inuu dhacahayo ah, laabudda maaran la maarmaayo inuusan jirin xaasilu u dhacaya ama laabudda maara la maarmayo xaasilu inay tahay mid dhacahay macnaha lagama maarmayo ah, laabudda waa laga maarmaan maxaa laga maarmaana nebigu inuu zaynab guursan doono zaynabna yaa qabay zayd ibnu xaariha zaydna maxaa la ohan jiray zayd ibnu maxamed wiilkii marka adiga kugu abtirsanayay oo zayd ibnu maxamed ahaa gabadhii uu qabay oo uu furay ama u ka dhintay agtooda ninku muusan guursan jirin adigaan caadigaa ah ilmahaa dhashay wiilkaa dhashay gabadha uu furay ma guursan karti gabadha uu ka dhintayna ma guursan karti qaabkaasoo kale ula dhaqmi jireen marka qofkii aadan dhalin oo aad ka ilma dhigatay qaabkaasi ula dhaqmi jireen marka nebigu dadku xoogaa ka yara xishoonayo wuxuu islahaa dadkan carbeed oo dhaqankooda uu ahaa ilmihii aad ka wiil dhigatay gabadhii uu furay inaan la guursan karin haddii hadda zayd gabadhii ay kala tageen aad dib u guursatid armay buuq iyo wax kiciya <clears throat> liannahu nebigu khashiya wuxuu ka cabsaday an taquula inay dhahdo alcarabu carab tasawaja wuxuu guursaday muxamedun muxamed mudallaqata bnihi wiilkiisu gabadhii uu furay saasuu ka baqay fa anzala wuu soo dejiyey allahu alla fii daalika arrinkaas wuxuu ka soo dejiyey falamaa goortii qadaa uu gutay zaydun zayd minhaa zaynab xaggeeda wataran dan iyo xaajo markuu ka gutay waa maxay waa markay kala dhammaadeen macnaha waa isreeraystay la kala tageen zawajnaaka waanu kuu guurinay nebi moxamedow haa zaynab ayaan kuu guurinay weliba cerkaa laga soo meheriyey kor ayaa laga soo meheriyey dumarkay ugu faantami jirtee waxay odhan jirtee idinka xaasaskan kaleoo nebigu uu qabo eheladiinna iyo qaraabada idin meherisay laakiin aniga xag allaa laga soo meheriyey tiri likay laa yakuuna suusan u ahaan cala almu'miniina mu'miniinta dushooda xarajun wax dhib ah fii aswaaji adciyaa'ihim kuwa ay sheegan jireen xaasaskoodii ay kala tageen guursi guursigooda idaa waqtiga qadow ay kaga dhammaystaan minhunna xaggooda wadarantan wa kaana amrullaahi ilaahay arrinkiisa iyo qadihiisa iyo xukunkiisa sharciga wuxuu noqday mafcuulan mid la samaynayo halkaas saddex lambar buu qabtay kan koobaadii waa wataran falamaa qadaa zaydun minha wataran soo ma aha wataran xaajatan weeye dantiisi markuu ka gutay way isguursadeen xoogaa waa la isfahmi waayey waa la kala tegay marka danta la kala gutay marka waa taas xarajun fii aswaaji adciyaa likay laa yakuuna cala lmu'miniina xarajun soo ma ah xarajun waxa weeye diiqun ciriiri siaysan ciriiri uga dareemin ninkani gabadhaana waa isqabeen ajanabi bay kano kala noqdeen marka ninkii rabay guursan kartaa gabadhu fii aswaaji adciyaaihim adciyadu waa maxay marka adciyaau jamcu diciyin weeye wa huwa almuntasibu waa qofka u nasab sheegta ilaa kayri nasabihi nasabkiisa meelaan ahayn maalan marka adiga lagu ihahdo maxamed ibnu cali waa waxaa laga yaabaa inuu qofku sheegatid maxamed xuseen war xaggee ka soo gasha hawshan marka adciyaagu waa taas ayib qeybta kale oo afraad wa kaana amru amrullaahi mafcuula awalu laayati aayadda awalkeedu wuxuu ahaa waid wakti taquulu aada u lahayd liladii ancama uu u nimceeyey allaahu alle calayhi dushiisa wa zayd ilaahay islaamnimu ugu nimceeyo islaam buu ka dhigay haddaad islaam tahay waad nimcaysanta wa ancamta adiguna aad u nimcaysay nebi maxamedow calayhi dushiisa oo nebigu si ugu nimceeyey waa xoreeyey marka ilaahina wuxuu ugu nimceeyey islaannimo nebiguna wuxuu u nimceeyey inuu xoreeyo addoonnimadii ka xoreeyey wakhtiga aad ku lahayd amsik hayso calayka dushaada zawjaka xaaskaaga wataqi ka iska ilaali allaaha alle oo wa tukhfii aada qarinaysay fii nafsika naftaada dhexdeeda maa shay allaahu alle mubdiihi mid muujinaya u yahy oo nebigu muxuu qarinayay zaynab baa waxaa la yidhi xaaskaagay noqon doontaa inuu dadka u sheego xoogaa yaro qarinayay ilaahina waa muujiye wa waad ka baqaysay annaasa dadka waad ka xishoonaysa wallaahu allahna axaqu ku mudnaansho badan an takhshaahu inaad ka baqdid ilaa aakhiri aaya aayadda akhirkeeda laga gaaro casharkaan u noqono marka uma xurima waa la diiday waa la xarimay attabanii ka ilma dhigashada cala almuslimiina muslimiinta laga xarima maxay ka ilma dhiganayaan ilmihii aysan dhalin ayagu inay ka ilma dhigtaan baa loo diiday limaa shay dartii baana loo diiday fiihi dhexdii ku sugan oo min al adraari dhibaatooyin ah waanzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey waanzala ilahi wuxuu soo dejiyey fiihi arrinkaa dhexdii maa kaana ma ahaan unzila miyuudiin qoraya wa unzila waa la soo dejiyey fiihi sanadkaa dhexdiisa ee fiihi arrinkaa dhexdiisa maa kaana ma ahaan muxamedun muxamed abaa axadin mid aabihiis oo min rijaalikum raggiinna ka mid ah raggiinnan waaweyn oo ku haya nebi maxamed baa aabban oo ah sida zayd oo kaleeto iyo nebigu aabihiin ma aha walaakin rasuulallaahi walaakin kaana wuxuu ahaaday rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisa kow waa rasuulkii alle nebi maxamed wa khaatama annabiyiina nebiyaasha kii khatimoo gabagabeeyey weeye oo nebi maxamed baa ambiyada ugu dambeeyey wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bikulli shay-in wax kasta caliiman mid og ayuu ahaaday wa min dalika alxiini wa min daalika kaa laga bilaabo alxiini ee waqtiga ah ayuu saara wuxuu noqday ismu zaydin zayd magaciisa wuxuu noqday zayd bna xaariata awal muxuu ahaa zayd ibnu maxamed horeyna muxuu u ahaan jiray zayd ibnu xaaria hadda markii la yiri maxamed kuma dhalin umana nasab sheegan kartid magaciisiibuu ku noqday zayd ibnu xaaria bedelan ayadoo weliba laga bedelaya min zayd ibni muxamedin zayd ibni muxamedna waa laga bedelay khalaas asilatun su-aalo kayfa sidee buu kaana ay ahaay kayfa sidee buu kaana ahaa alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama mutakhidan mid uga yeeshay zayd ibna xaaritata muxuu ka yeeshay ibna maada maxay buu qaala ku yidhi lizaydin zayd nebigu muxuu ku yidhi xiina waqtigii amarahu llaahu alla uu faray bizawaaji zaynaba zaynab guursashadeeda ilaahay ka baqo gabadhaada hayso limaadaa maxay buusan lam yatasawajhaa u guursanin nebigu markii hore dadku ka baqayay maadaa maxay buu na maadaa maxay baa nasala soo degay bacda dalika markaa ka bacdi waa kuu guurinaa lih addarsu alxaadi walcishruun darsiga labaatan iyo koobaad aayat lxijaabi xijaabka aayaddiisa weeye kow iyo wa fariidatu lxaji xajka faradnimadiisa waajibnimadiisa alxaju walxijaab alxaju walxijaab alxijaabu walxaju waxaa laga hadlaya meeshaan marka waa xajkiioo la waajib yeelay iyo aayaddii xijaabka ka hadlaysay gabdhuhu inay xijaabtaan fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad nasalad waxaa soo degtay aayat lxijaabi xijaabka aayaddiisa alkhaasati ee gooni ku ahayd binisaa'i rasuuli rasuulka haweenkiisa sala allahu allah u naxariiso caleyhi nebiga dushi wasalama allaha badbaadiyey wahiya aayaddaasuna qowluhu ilaahay hadalkiisa weeye tacaalaa sarreeye uu yidhi idaa goortii sa'altumuuhunna haweenka aada wax weydiisanaysaan aada weydiisanaysaan mataacan alaab waidaa goortay sa'altumuu aada weydiisanaysaan hunna haweenka nebiga mataacan alaab halkaa lamar ma idiin qabta almacnaa idaa sa'altumuuhunna shay-an shay markaad weydiisanaysaan caday ii soo qabo waxa waya shay aan kusoo adeegtay isi lacag ii dhiib wax un markaad weydiinaysaan caadi ah fas'aluuhunna shaygii eh, ayaga weydiiya iyahu shaygii min waraa'i xaajizin ayadoo wax idiin dhexeeyaan fas'aluuhunna weydii shaygii min waraa'i xijaabin astur gadaashi daalikum kiinaas oo maxay ah gabadha markaad wax weydiinaysid adiga gabadha inay wax idiin dhexeeyaan oo kaa xijaaban tahay ayaa adharu u fiicnaan badan oo u daahirnimo badan liquluubikum idinka ragga ah quluubtiina saasaa u fiican wa quluubihinna gabdhaha quluubtoodana sidaasaa u fiican soo laba qodob maa gabdhaha waxaa u fiican markay rag ajanabiya ah la hadlayaan inay xijaabiyan xijaabku marka labu noqon kara muxuu noqon karaa labo labadaa maxay kale yihiin inay gabadhi kuu timaado aad wada hadashaan oo dad ka wada hadashaan ayadoo caadi xijaab qabta waa qodob qodobka labaad waxa weeye inay xijaa inaysan xijaabnayn laakiin derbi gadaasha ay kala hadlayso tusaale yar baan idin siinayaa saaad u fahantaan maalan adiga albaabkan hadda fur waxbaan ku tusahaya albaabkan fur gadaashiisa istaag soona riix waan tusinaya ma u jeedaan hadda ayada ma u gabadhi ma u uma jeedaan soo maa gurigeeda gabadhu markay ku jirto haddaad bannaankaa soo istaagtid iska soo gal soo gal tusaalan kuu sheegaa fiiri marka reer baad gurigiisa tagtay gabar baad wax ka rabtaa kitaab isi qaraabaa tihiin waad soo boohatay waxa weeyaan gurigaa degantaho kaleeto falay qol iyo waxbaa ka degantaho reer badan baa meesha degan gabar baa marka gurigii waay guriga kasoo yeelata albaabkoo u xiran ayana halkan ay taagantao dirceeda keliya ay qabto aysan xijaabnayn baad banaanka soo istaagta waaas waaas waaasa jira waa wada hadasheen ayana ma xijaabna miyaad aragta maxaa kaa qariyey derbigaana kaa qariya marka min waraa xijaab xijaabku waa xijaab derbi iyo albaab noqon karo kow haddii gurigeeda joogto ah iyo xijaab mara ahoo dee markii caadiga aho bulshadu isoo dhexgasho gabadha inay asturan tahay labada qodob ma la kala fahmo marka markay bannaanka joogtana waa inay xijaaban tahay gurigeeda markay joogtana haddii ay rabto adiga ayadu inaad wada hadashaan laakiin idaan isarag waa inay xijaaban tahay oo waxaa weeyaan ay derbiga ku xijaaban tahay ama albaabka qolkeeda u xiran bay halkaa kaala hadlaysa soo gudub ku odhan kartaa haddii meeshii maxram iyo wax joogaan ama dumar kale caadi waa soo gudbi kartaa gurigaad imaan kartaa meel baad fariisan kartaa waa wada hadli kartaa wixii dan oo sharciga ah waa laga wada hadli karaa lakiin waa inay asturan tahay malafaan qodobka gabdhaha muslimaadka sidaasaa waajib ku ah ragga ajanabiga ka ah waa inay ka xijaabtaan ninka ajanabigaana gabdhaha waa inuusa isaga soo gelin gabar kasto ajanabi waanake waa gabar kasto aad guursan karti oo guur kuwa qabta wey adeerkaa dhalay habaryartaa dhashay waxa weyaan eedadaa dhashay gabdhaha kaloo kasii fog ilmo adeerka ilmo abtiga kuwaatee waa wada ajanabi mar haddii la qaangaaro adiguna ku talagalo guriga tartiib iyo xushmo iyo wanaag kusoo gal gabdhuhuna ha xijaabtee ma lafan qodobka waa inaad xijaabka ilaalisaan jirkiinu si fiican idinku asturiya waxaadna ogaataan xijaabku waa gabdhaha sharaftooda raggana sharaf buu yahy adiga walaashaa inay xijaaban tahay oo asturan tahay oo jirkeeda u qarsoon yahay iyo inay meelaha maraysa iyadoo qawankee kuu fiican nin haddaa tahay so inay ku asturantahay walaashaa kuma fiicnayo hooyada iyo habaritaaba gabdhihiina ehelka tihin sidaas kukula taliya gabdhuhuna waa inay wanaagga qaataan xijaabtaan nin ajanabi ah jirkaagayuusan meel ka arkin meelayuusan ka arkin jirkaaga qarso si weliba xijaab fiican qarso qaado waayahan waxaa soo batay xijaab khafiif ah oo isku siidays ah oo qaarkood khariban yaho xataa meelahan kolkolaha ay ka jeexdeen oo fashon ku leeyihiin eber waaye xijaabmaa waxaas eber waaye gabadha waa inay xijaab fiican leedahay adag oo qira leh midabku dooni ha yeesho midabku dooni ha yeesho gabdhaha marka waxaa la yidhi ragga qulubtoo saasoo afcaan dee ninkii hadduu maanta o dhan gabar qaawan arkaya qalbigiisa dhaawac baa soo gaaraya ayada laftirkeedana hadduusan jirkeedu asturnayn maantao dhan qalbigeeda ebar noqonaya laakiin labadaba qalbigooda wuxuu ku hagaagi karaa inay gabadhu xijaaban tahay liquluubikum wa quluubihina ragga quluubtoodana xijaabka gabdhaha u fiican gabdhaha quluubtoodana xijaabka u fiican labo wal amar la is-amray lisawjaati nabiyi sala allahu calayhi wasalama walamru amarka la faray lisawjaati nabiyi nebiga xaasaskiisa sala allahu alayh wasalam xaasaska nebiga amarka la faroo layidhi xijaabta amrun wuxuu amar u yaha linisaai lummati ummadda muslimiinta haweenkoodana amarkaas waa soo gelayaan adiga haddii lagu yidhaahdo tuko salaado tuko haddii lagu yidhaahdo ma keligaabaa salaadda lagaa rabaa mise ragga kalena waa kula soo gelayaan ragga kalena waa laga rabaa iyo gabdhahaba haddii gabar gooniya la yidhahdo heblaayay xijaabo ma waxaa macnaheedu weeye keligaaba xijaab laga rabaa gabdhihii kalena waa la soo gelayaan waa inay xijaabtaan marka xaasaska nebiga amarka la faroo la yidhi xijaabta gabdhaha muslimiintaah kolena way la soo gelayaano waa inay xijaabtaan tarbiyada noocaasana aad u wanaagsan oo sharafta gabadha ku jirta waxaadna ogaataa hadda ka horan waxaan akhriyaa daraasaad meelo badan laga sameeyey oo ay ka hadlayaan gabdhaha is asturo jirkooda astura dowlado badan oo gaalaha sameeyey ayagu marka xijaab kamaysan hadlaynin ee waxay ka hadleen gabadha jirkeeda asturta iyo gabadha jirkeeda qaaweysa waxay sheegeen waxaa fiican waa gaalo waxa daraasaadkaa sameeyey waxaa fiican gabadha jirkeeda asturtayr dhowr qodob bay marka sheegeen kow qoraxdan shucaaca ay soo daynayso difaaca jirku qoraxda kulaylkeeda iyo shucaaca uu iska difaacayo ragga iyo dumarka waxaa ku xoog badan raggu inay iska difaacaan dumarka marka difaacaas waxaa ka difaaci karaa astur kow oo booska ragga ay ka hooseeyaan waxaa u buuxin karaa inay asturan tahay waa qodob qodobka labaadoo tilmaameen waxaa weeye gabadhu markay asturantahoy magaalada marayso ammaan bay dareemaysaa cid ku mashquulaysa ma laakiin hadday maryo khafiifa qaadato ama isqawiso magaalada dhash ciyaal suuqoo dhan baa u iljabinayo kaalay soo baxa baaya kaale agg soysa baa lagu ohanahaya naftaa loo keeni ma socon karto ayada laftirkeeda habda gees bay fiirinaysaa hardu qof bay la diraysa warya maxaa iga fiirinaysaa war adaa isqaawiya maxaa iga fiirinaysaa maxaa waaye adaa meel cidlaa taaganoo dayacan waa ceeb arrinkaas marka xataa gaalada hadday tahay oo asturanta magaalada ay marayso cidnanaysa ku mashquulin baa laga yaaba laakiin qof isqaawisay ama maryo qaab daran qaadatay ama luqunta iyo xabadka banaysatay ama lugaha qaawisatoo meelahaas maraysoo khariban qof walbaa fiirinhayo qof ilaah ka baqaya maahan marka gabadha qaymaheedu waa inay is asturto mala fahmo saasaan isku ogla idinkaa soo haray gabdhaha qaraabadeenna ah kula taliya si wanaagsan idinka ugu sheegay walaashaa habaryarta hooyada eedada qaraabada kuwaa inaad kula talaysa oo tiraada xijaabo walaale jirkaaga qarso ragga ajanabiga ka xijaabo waxa wey sidaa isu dhaan sharaf bay kuu tahay waayo gabadha walaashaaya sharafteedu adiga waa sharaftaada saas maa xataa ajanabi hadday kaa tahay u sheeg wanaagga inaad xijaabato u sheeg xijaabo ku dheh liqowlihi baana u daliila hadalka alle tacaalaa sarreeye uu yihi yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad ku dhahdaa liaswaajika xaasaskaaga waa xaasaska nebiga kow iyo wa banaatika gabdhahaaga adugu aada dhashay labo iyo wa nisaai lmu'miniina mu'miniinta dumarkooda kale muminiinta dumarkooda kale waxaa soo gelaya gabdhaha gashaantimaha ah waxaa soo gelaya kuwa la qabo waxaa soo gelaya kuwaan la qabinoo garoobada ah kulli waa soo gelaya dumarka muslimiinta kale oo aan adigana xaas ku ahayn gabdho aada dhashayna aan ku ahayn saddexdaba waxaa ku tidhaahdaa yudiniina ha raariciyeen calayhina dushooda min jalaabiibihina jalbaabadooda ha raariciyeen soo maqli maysaan saddex qolo oo dumara nebi maxamed waxaa lagu yiri jilbaabada ha raarciyoon jirkooda ha kusidaan waa saddexdee fiiriya liaswaajik waa xaasaskii nebiga kow maxaa ku xiga wa banaatika waa maxa waa gabdhihii u dhalay nebigu sal alla alay wasalam yaa saddexaad idinka saddexdaa qolqolyay soo gelaysaan xaasaskii nebiga ma tihidin kow gabdhihii nebigana ma tihidin sal lla alay slam nisaa ulmuminiin baa soo gelaysa saas maa marka nebi maxamed baa waxaa la yidhi waxaad u sheegtaa u sheeg ilahay baa fariintaa soo dhiibay malku jibriil buu usoo dhiibay nebi maxamed buu usoo dhiibay alayh isalaatu wasalaam u sheeg bal haddaba soo maqli maysaan fariinta ilahay waa idin soo gaartay waa inaad xijaabataan waa inaad asturan tihiin khalaas yudniina ha raariciyeen calayhina dushooda min jalaabiibihina yudniina calayhina min jalaabiibihina waxa wey markay diraceeda iyo waxeeda gashato dhar dusha laga gashanaya weeyaanoo madaxa iyo laga soo bilaabahayo oo jirkeeda gabadha qarinayo dhar khafiifa ma aha oo quruxdeeda banaanka keenhaya sideedana waxaad ogaataan marka la xijaabanayo gabdhuhu xijaabanayaan xijaabka waxaa loogu talagalay astur inay gabadhu isku asturto saas maaha looguma talagelin quruxdeeda inay bannaanka keento kuwa waxaad arkaysaa facebook isa soo dhigahaya iyagoo xijaaban markaasay ohanaysaa xijaabku waa qurux inta waxa weyaan jirkeeda hadday doonto soo caddayso dharba dharku ka qurux badan yahay soo qaadato bay waxay leedahay xijaabku waa qurux markaasaa kuwa wadaadaan wax laga yaaba hoos inay komati ugu qoran ay yidhaahdaan maasha allah munawira anta waad nuuraysaa waxa wey waa kuu shidantaha wax saas maanta o lagu qorahay maxaa shidan oo nuur ah xijaabka waxaa loogu talagalay inaad isku asturtid oo ku qaymaysan tahay laakiin halay arkoy way kaasi ah, qaarkood ba waxa laga yaba gacmihii cilaaban inay meel soo dhigtaan indhihii iyo wejigii lasoo qurxiyey markaasaa xijaabkii lagu ciyaaraya sax ma ah gabadha xijaabkeeda astur baa loogu talagalay inay quruxdeeda bannaanka ku keento looguma talagelin walculamaau culammaduna mutafiquuna waxay isku waafaqeen calaa mashruuciyati satri lmar'ati qofta dumarka asturiddeeda mashruucnimadiisa inay is asturto maxay asturaysaa lijamiici badanihaa jirkeedoo dhan u fiirsada maxay asturaysaa gabadhu jirkeedoo dhan bay astureysaa bimaa fii dalika arrinkaa iyadoo weliba uu ku jiro satru lwajhi wejiga inay qariso iyo walkafayni labada calaacaloodba inay arrinkaasi habboon taho mashruuc tahay waa isku raaceen ma la fahmay jirkeedao dhan inay qarisa xataa wejiga inay qariso labada gacmoodna ay qariso iyay ka qarinaysaa ya ya qofka ajnabika waa sax ah, ninkeeda iyo aabaheed iyo abtigeed iyo walaalkeed iyo ilmaheeda iyo dumarka iyo ma laga hadlaayo waa ragga ajanabiga ka ah maca gacmaha iyo wejiga inay qariso waa fiicantaa waa mashruuc bay yidhahdeen ma waajibba mise ma aha inay wejiga iyo gacmaha qariso waa tana wuxuu yidhi wakhtalafuu waxay isku khilaafeen fii wujuubi daalika arrinkaas waajibnimadiisa wejiga iyo gacmaha qarintooda inay waajibtay isku khilaafeen fa qaalat waxay tidhi daa'ifatun koox culummada ka mid ah biwujuubihi wejiga iyo gacmaha in la qariyo waa waajib bay mareen culummada qaar ka midu ah. wa ukhraa koox kaleetana waxay tidhi biannahu wejiga iyo gacmaha qarintoodu mustaxabun waa iska sunno waana sida ila xoog badan walcilmu cind allah waxaa ila xoog badan intaan wax ka akhriyay culummada qabta inaysan wejiga iyo gacmuhu waajib ahayn laakiin waa wax u fiican oo sunno ah fiicanta inay wejigeeda iyo gacmaheeda gabadh u qarsato laakiin inta kale waa inay si fiican u asturto wajawazuu way banneeyeen lahaa ayada kashfa alwajhi wejiga faydidiisa ayay u banneeyeen iyo walkafayni labada calaacalood waraajixu sida raajixa alwujuub sheikhu asagu wuxuu maray waraajixu sida raajixa alwujuubu inay waajib tahay wejiga iyo gacmuhu inay la qariyo oo gabadhu wejigeeda iyo gacmaheeda qarsato inay waajib tahay ayuu sheekhu mara laakiin culimo badan baa waxay marayaan wejiga iyo gacmuhu inaysan waajib ahayn inta kale laakiin ay waajib tahay shan allaa yakuuna waa inuusan ahaan ikhtilaadun isku dhexyac bayna anisaa'i dumarka iyo warijaali ragga u fiirsada haddii ajanabi la kala noqday oo qaangaar la yahay waa inay de wiilashuna meel gooniya maraan gabdhuhuna meel gooni laakiin gabar maanto dhan ragga dhex wareegaysa ka tillaabsanayso xagga marayso oo waxa weyaan qaarkood magaalada waxaad arkaysaa kuwa hab isa siinahay war maxaa iska kiin galay iskuul aan dhigan jira kolaha oo iskuul haddaad wa dhigataan ma habbaa isa siinaysaan marka ceeb waa gabadhaani ajanabi hadday kaa tahay ajanabi waa inay gabadha xishooto ragga meel gooniya ka marto ninka laftirkiisu waa inuu gabadha iska aruuriyo oo gees ka maro inuu maanto dhan dhexbooda maaha gabdhaha ma la fahmo qodobkaa qodobkaas waa qodob muhima ah ku baraaruga dhallinyaraa la yahay maanto dhan gabar inay waxa wey wilaal dhex ordo ama wiil u gabar dhex ordo wax fiican ma qodobkaasi marka waa qodob muhima ikhtilaad mar ikhtilaadku waa ah maxay waa isdhexgal in la isdhexgalo la isku dhex yaaco lama ogola bayna arijaali ragga iyo bayna nisaa'i dumarka iyo warijaali ragga ilaa maca dii maxramin mid maxram u saaxiiba maxram u saaxiiba maxay adiga hadday gabadhaani maxram kuu tahay maxramku waa gabadha aadan guursan karin walaasha eedadaa habaryarta hooyadaa gabadhaada taad abtiga u tahay taad adeerka u tahay iyo kuwa lamidka midka ah malfaham qolyahaas kuwa noocaas kuwa isku naas nuugteen oo kaleeto kuwa noocaas oo taa waa isdhex boodi kartaan oo isdhex mari kartaan oo mushkilo ma kaama xijaabanayso taa lama diidana wa huwa caamun arrinkaas xijaabka iyo inaan la isdhexgelin ah waa caam linisaa'i nebiyi nebiga xaasaskiisa iyo wa kayrihinna ayaga waxaan ahaynba liqowlihi nebiga hadalkiisaana u daliila sala allahu calayhi wasalama laa yakhluwanna yuusan la keliyoobin rajulu nin bimra'atin qof dumara ilaa maca dii maxramin qof maxram u saaxiiba inuu la jooga maahane wa haadaa arrinkaana caamun waa caam ayd baa noqod hoos wuxuu idiin qabanayaa aljilbaabu ma ujeedaan thowbun maro weeye waasicun ballaaran oo talbasuhu ay xiranayso almar'atu qofta dumarka fowqa hiyaabiha soo ma jeedaan dharkeedii diracaya markay gashato bay ka dul gashanaysaa wa qiila waxaa la yidhi huwa lmulaa'atu waa mare adugu waxa weyaan shuka iyo waa shuka iyo waxay qaadanaysa weeyaan jirkeeda ku qarinayso laa yakhluwanna rajulun bimra'atin ilaa maca dii maxram ninii ajanabi ah gabarh ajanabi ka ah inuu meel keligeed la joogo lama ogola waa la diiday nebi maxamed baa diiday soo nebiga ma jeclin wuu diiday nebig sal sl gabadha ajanabiga hadday dani kaa gasho dani waa kaa geli karta waxba wada ganacsan kartaan qaraabaad noqon kartaan oo habaryarta iyo eedada ayaa dhali kara waxa weeyaan dan baa kaa soo geli karta waa inaan meeshaas lagu keliyeysan waa inaan he meesha lagu keliyeysan meel baa wada fadhiisan kartaan waa inuu dad joogo laydin arkahayo meel labada qof hadday rabaan xumo inay sameeyaan aysan ka samayn karin waa inay tahay ah, oo iska bablig ah meeshaaso kale la rabo oo guud ahaaneed laakiin qol hadday soo xirtaan oo yidhahdaan meeshaan aan ku sheekaysanaynaa iyo kitaab baan ku wada ceshanaynaa iyo cashar baan ku muraajacaynaynaa iyo lama ogol xaaraam waay haddaad laba saas ku noqotaan gabar iyo adiga ajanabi ah nin saddexaad baa jiro idinla joogo shaydaan ah shaydaan baa meeshii saddex ku noqonaya hadduu shaydaan saddex idinku noqdo ma u malaynaysaa inuu idin yihahda ilaa eh ka baqa labadiinuba ma odhanaya shaydaan waxaa laga yaabaa macaasi iyo xumaato samee inuu ku yidhaahdo qof ka fiicana lama arko qofka naftiisa ilaaliya oo xakameeya oo dhowrsoonida ku dadaala hadduu ninku gabadh u baahan yahay ha guursato gabadhu hadday u baahan tahay ha guursato laakiin maanta o dhan in ajanabi ka iyo la orodkiisa iyo la saaxiibidiisa iyo waa qiimo darro wey ayib lambarka lixaad wa fii haada alcaami sanadkan dhexdiis waa sanadkee sanadkee marayna sanadka labaad ah shanaad baan maraynaa wa fii haada alcaami sanadkan wa fii haadaa kan dhexdiisa alcaami ee sanadka furida waxaa la waajib yeelay alxaju xajka calaa man qofkii istidaaca kara ilayhi xaggiisa sabiilan wada ahaan liyatajamaca si ay isugu yimaadaan almuslimuuna muslimiintu fii makata mako wayatacaarafuu ay isu bartaan wayattaxiduu ay umidoobaan wayattakhiduu ma ah waa wayattaxiduu ay u midoobaan sidaas sawaabka ah sanadkan soo sanadka shanaad ma aha shanaad maxaa ka dambeeya lixaad baa la waajib yeela xajka lixaad baa la waajib yeela sidaasaa raajixa shanaad shanaadna culumaa qabta sagaalaadna culumaa qabta laakiin sida raajixaahi waa lixaad sanadka lixaad baa waxa weyaan xajka la waajib yeela as ilatu su-aalo mataa goormay nasalad soo degtay lxijaabi xijaabka ayadiisu sanadkii shanaad kam qisman imise qayboodbuu yanqasimu lxijaabu xijaabku u qaybsamaa maqaa soo marra ma laba mise saddex saddexdee soo marra ya nebiga xaasaskiisa iyo dumar gala soo maa kuwaasu jilbaabkii xajaab guud bu ah laakiin laba qaybood baa soo mara xaasaskii nebiga iyo gabdhaha kale waa hagaag mal awalu kan koobaad muxuu yahay waa kii xaasaska nebiga ma haani kan labaad muxuu yahay waa dumarka kale ma haaliu waa saddexdii qaybood soo maaha saddexdii qaybood wey mataa furida goormaa la waajib yeelay alxaju xajka goormaa la waajib yeelay sanadkii shanaad bu asagu yiri lakiin si raajixa waa sanadka lixaad khulaasatu sanati alkhaamisati sanadkii shanaad gabagabadiisii oo min alhijrati hijrada ka tirsan fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan xadadat waxaa dhacday ghaswatu see loo akrinaya wax ka dambeeya duumat duumat ljandali duumat ljandal duulaankeedii duuma walam yaxdud ma dhicin fiihaa dhexdeeda xarbun wax dagaal ah uma ghaswatu bani lmustaliq banulmustaliq duulimaadkeeda ayaa dhacay banulmustaliq ma yuhuud bay ahaaye ma ahayn faqutila waa la dilay casharatun toban wa usira waa la qafaashay albaaquuna intii soo hartay wa kaana juwayriyatu bintulxaari juwayriya bintulxaari waxay ahayd sayidihim xaaridkii waxa weyaan sayidkooda aha sosaa idiin qori maayo macnaha juwayriya bintilxaarid xaaridkaa dhalo aabaheeda wuxuu ahaa sayidka reer bani mustaliiq min jumlati sabaaya dadkii lasoo qafaashay ka tirsanayd fatazawaja wuu guursaday haa iyada alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa kaana wuxuu ahaa tazawujuhaa guursigeedu sababan sabab ayuu u noqday liislaami qowmihaa tolkeed inay soo islaamaan wa fii haadihi alqaswati duulimaadkaas ayada ah dhexdiisa ayaa utuhimat la tuhmay asayidatu caaishatu boqoraddii caaisha ahayd bisafwaan ibni lmucadal oo saxaabi kaleo fiicanhaa fa bara-a waxaa beri yeelay haa caaisho alqur'aana qur-aanka isagana qur-aanku waa bari yeelay wafii haadihi sanati sanadaas ayadaa dhexdeeda ayaa xadaat waxaa dhacday qaswat lkhandaq duulimaadkii khandaq ijtamacat qurayshun quraysh baa waxay ku kulantay maca hayrihaa ayadoo weliba dad kale la socota oo min alcarabi caraba iyo walyahuudi yahuud limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooda wa kaana cadaduhum tiradooduna waxay ahayd cashrata aalaafin toban kun fa xafara almuslimuuna muslimiintii baa waxay qodeen xowla almadiinati madiina hareeraheeda khandaqan god ayay ka qodeen god ayay qodeen ayib wa wamakatha alxisaaru wuu nagaaday go-doonkii khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood fa sallada wuu ku diray allaahu alle calayhim dushooda riixan dabayl iyo wa junuudan ciidamo lam yarowhaa aysan arkaynin wa rajacuu way noqdeen khaa'ibiina xalayihiin kuwa fangormayoo hoogay wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda xadadat waxaa dhacday qaswatu bani quraydata qolyaha reer bani qurayda duulimaadkoodii likhiyaanatihim ayaga ka bixidooda alcahda ballanka ay ka baxeen faqatalahum nebigu waa dilay wa sabaa nisaa'ahum haweenkoodiina waa qafaashay iyo wa duriyatahum caruurtoodii wa fiihaa sanadkaa dhexdiisa ayuu tasawaja guursaday alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama zaynaba binti jaxshin zaynabadii ina jaxshi yahayd bacda an dallaqahaa intuu furay ka gadaal zayd ibnu xaarihata zaydki ina xaariha ahaa wa ubtilat waxaa la buriyo oo la nasakhay caadatu tabani ka ilma dhigashada dhaqankii ahaa wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda ayaa furida la waajib yeelay alxaju xajka oo wanasalat ay soo degtay lxijaabi xijaabka aayaddiisu wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin